الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaami الnawowiy raximah اllahu tacaala baabu fadli الzuhdi fi اdunya ayaan joognay qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد إلى آخر الحديث وعن خباب بن الأرت waxaa laga wariyey رضي الله عنه saxaabadii wuxuu ka mid ahaa muhaajiriinta ahaa ee dabcan marka islaamkooduna uu horreeyey ee aadna yacni dhibaatada iyo shiddada kala kulmay mushrikiinta qaala waxa uu yidhi haajarnaa maca rasuulillahi nabigaan la hijroonay sala allahu calayh waali wasalam naltamisu inagoo raadinayna wajha allaahi ilaahay wejigiisa yacni inagoo ka raadinayna camalkaas alla wejigiisa yacni inaan hortiisa alla wax uga helno inagoo sidaa u haajirnay annagoo sidaa yacni doonaynaa nebiga la haajirnay fa waqaca ajrunaa ajrigeenna waa dhacay calallaahi allah ayuu u dhacay ajrigeenna allow u dhacayoo allah yacni xaggiisa ayuu aaday fa minaa annaga waxaa naga mida man baa naga mid ahaa maata dhintay walam ya-kul isagoon cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an aan waxba ka cunin waxaa naga mida qolo yacni kuwa dhintay ajarkoodiina aan waxba ka cunin minhum waxaa ka mida dadkaasi muscab ibnu cumayrin baa ka mida muscab ibnu cumayr radia allaahu canhu qutila waa la dilay yowma uxudin maalintii uxud baa la dilay wa taraka wuxuu ka tegay namiratan go- buu ka tegay fa kunnaa waxaanu ahayn idaa qadaynaa bihaa haddaan ku daboolno ra-sahu madaxiisa badad rijlaahu labadiisa lugood way muuqanaysay wa idaa qadaynaa bihaa haddaan go-a ku daboolno rijlayhi labadiisa lugoodna badaa ra-suhu madaxiisa waa muuqanayay fa amaranaa rasuulullahi nabiga wuxuuna faray sala allahu calayh waali wasalam an nuqadiya inaan daboolno ra-sahu madaxiisa najcala inaan yeelno calaa rijlayhi labadiisa lugoodna shay-an wax oo min al idkhiri idkhirka geedka la yidhaahdo cawskiisa inaan lugihiisa yeelno ayuuna faray wa minaa waxaa naga mida buu yidhi man baa naga mid ah aynacad ay u bislaatay lahu isaga hamaratuhu mirihiisu ay u bislaadeen fa huwa isagu yahdibuhaa waa goosanayaayo waa guranayaa mutafaqu calayhi eh, xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen nacam ayb ayb annamiratu namiradu kisaa waa go- mulawanun la midabeeyey oo min suufin suuf ka samaysan wa qowluhu ay nacad ay nadijad ay bislaatay weeyaan wa adrakad ay haleeshay wa qowluhu yahdibuhaana huwa bifatxilyaa-i ya-doo la dhiga ayaa la akriyay wadami daali daalka oo markaa la godo wa kasrihaa iyo in lahoos dhigo yahdibuhaa iyo yahdubuhaa luqataani weeyaan laba luqo ay yaqdifuhaa ou goosanayo ou yacni goynayo wayajtaniihaa ou guranayo wa haadihi tanina isticaaratun weeyaan waa isticaaro limaa fataxa allaahu wuxuu alla u furay tacaala alla sarreeya calayhim iyaga oo u furo min addunyaa adduunye ah yacni adduunyadii baa geed lagu shabahayaa marka geed mirihiisa la guranaayo kalea lagu shabahayaa nacam ayb wa tamakanuu fiiha iyo sida ay u tamakuneen iyo tamakunka adduunyada ay tamakuneen nacam ayb xadiidka marka wuxuu leeyahay isagoo kalena cabdiraxmaan bin cawfna qisadiisa qisadan yacni muscab ibni cumeyr cabdiraxmaan bin cawfna waa soo marnay inuu ishaaray yacni baabkii kan ka horreeyey yaan kaga soo aan kusoo aragnay saxaabigaani marka wuxuu leeyahay fa minaa man maata walam ya'kul min ajrihi shay-an dadkii marka nebigan lasoo hijroonay waa ilaahay dartii baan rabnay labay dadkii marka noqdeenoo qolana way dhinteen iyagoon waxba ka cunin ajrigooda qolana calayhi caleyhi salaam qolana ajrigoodii ayay yacni mirahoodiibaa u bislaaday oo adduunyadiibaa ilaahay ku faraqay oo adduunya alla siiyey marka wuxuu leeyahay isagu marka eh, qoladan dambe adduunyada faraha badan la siiyey waxaa dhici karta ajarkoodii qeyb ka midaba inay adduunyadii ku qaadanayaan baa dhici karto oo iyagu marka waxay jeclaan lahaayeen waxoodii oo dhan ba aakhiro in loo dhigo oo waxba aanu ka nuqsaamin markaas nacam wacan sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi low kaanat iddunyaa adduunyadu hadday ahaan lahayd tacdilu mid u dhiganta cindallaahi alle agtiisa janaaxa bacuudin kaneeco ama dhilmaanyo garabkeeda maa saqaa kaafiran maa saqaa alla ma waraabiyeen kaafiran gaal minhaa adduunyada xaggeeda sharbata maa-in kama waraabiyeen yacnii biyo halmar cabis biyo lacabaa ma siiyeen yacnii kaba biyo a ah kama siiyeen ilaahay gaalka rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun ayuu yidhi xadiidkanna marka waa sidaa uu u sheegay weeyaan waa xadiid thaabit ah oo mustadrak xaakimna ku sugan nacam sheekh ilalbanina raximah llahu tacaala silsilat alaxaadiid asaxiixa oo ku saxiix yeelay nacam xadiidku marka adduunyada xaqaaradeeda iyo liidnaanteeda iyo sida alla agtiisa ay saxo uga ahayn buu ka waramayaa kaneecadaas garabkeeda ama dhilmaayo garabkeeda wax wasni badan ma laha agteenna wax ay ka tahay ama miisaan ay ka leedahay ma jirto dhilmaanyo garabkeeda dhilmaanyada dhan baanba miisaan lahaynba nacam iyadii marka labadeedii garab garab ka mid ah yacnii qiimaha qiimaha ou idinla leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waa adduunye uma dhiganto agtiisa yacni kanaaco garabkeeda la ka yacni kalama dhiganto marka inay liidatoy aada iyo aada marka ay adduunyada alla agtiisa xo ka ahayn ayay tilmaamaysaa xadiidkii kale shalay aan soo marnayna sidaas oo kale uu tilmaamayey nacam low kaanat marka haddayba intaa kala dhigmi lahayd maba kaga dhigantay hadday ilaahay agtiisa ay kanaaco garabkeeda kala miisaan ekaan lahayd gaalba ilaahay waxba kama siiyeenba walidaalika marka inaysan macno lalahayn oo gaaladii iyagoo ilaahay acdaa'diisii ah oo diinkiisi acdaa' ku ah oo ilaahay caynaya mar walba ku kufrinaayo haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu iskaga siinaya awalaysan qiimo badan la lahayn nacam laakiin shayga qiimaha badan leh waa aakhirada waay aakhirada ilaahay waa ka hoojiyey gaalada marka mu'miniinta keliya unbuu ilaahay siiyey ayb low kaanat idunyaa adduunyadu haddii ay ahaan lahayd tacdilu mid u dhiganta cindallahi alla agtiisa janaaxa bacuudatin kaneeco garabkeeda maa saqaa kaafiran gaal ma waraabiyeen alle minhaa adduunyada xaggeeda sharbata maa-in kaba biyo a yacnii waxaa sharbata maa-in halmar cabis biyo halmar la kabado halmar la cabo la kabado ma aanu ka waraabiyeen rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul rasuulkaan maqlay isagoo dhahayo alaa hooy ina addunyaa addunyada malcuunatun weeyaan tu la lacnaday oo la fogeeyey waay malcuunu maa fiiha waxa ku dhex jirana ku la fogeeyey weeyaan ilaa dikra allahi ilaahay dikrigiisa mooyaane ayb ilaa dikrullahi ilaahay dikrigiisa mooyaane tacaala sareeyey birafci buu leeyahay laxwadiga nacam ilaa dikrullaahi ilaa dikru dikrullaahi tacaalaa wamaa waalaahu iyo wamaa wixii waalaahu alla ou xiriiriyo laba macnaa ku jira wamaa waalaahu wamaa waalaahu ay wamaa waala allaahu wuxuu alla xiriiriyo oo alla ou jeclaada ma ahani macnaha minal marka weli welihii ayay ka socotaa wamaa waalaahu waxaa kalaa la dhihi karaa wixii dikriga la xiriiro oo dikriga ilaahay lamid ahoo la socdo la xiriiro labada macnaa marka wamaa waalaahu lagu macneeya ayb iyo wacaaliman mid wax baranaya mooyaane iyo wamutacaliman iyo mid yani wacaaliman mid yani caalima wax garanayo iyo mutacaliman mid wax baranayo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidkaana markaa xadiid xasana ah sidaas nacam ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa adduunyada yacni inaysan wax saas u badan aanay ahayno oo ilaah agtiisa waxay kala eg tahay waxa uu leeyahay nabiga sal alla ly slam alaa ina addunyaa malcuunatun adduunyada waxaa weeyaan mid la fogeeyey waay ayb marka adduunyada iyadada is ahaanteeda iyo yacni iskeed hadda lacnad hadda adduunyada yacni ku dhacayso iskeed ugu dhacaysa sideeda ma aha ee waxaa weeyaan waxa dhex yaallo dadku ay ku sameynayaana yacni ka fog dikriga alla subxaana tacala waa iska maalaa yacni wax la fogeeye waayo marka malcuunu maa fiiha waxa dhexdeeda ahaadayna ku la fogeeyey waayo nacam wax la fogeeye weeyaan oo alla xaggiisa laga eh, yacni laga fogeeyey ilaa dikra allahi alla dikrigiisa mooyaane tacaala sarreeyey dikriga alla maahan iyo wamaa wixii waalaahu alla ou jeclaaday ee alla ou xiriiriyey ama wamaa wixii waalaahu dikriga la xiriiro oo calaaqa lale dikriga ilaahay subxaana wa tacaala dikriga calaaqa lale ama wixii alle ou jecel yahay subxaana wa tacaala wa caaliman iyo caalim iyo mutacaliman mid wax baranayo wixii intaa kasoo haray waa maalaa yacni ad qofka shuqlinayso aakhiro ka shuqlinayso wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa waxau yihi laa tatakhidu daycata laa tatakiduu ha samaysanina addaycata yacni hanti maguurto ah dayca waxaa weeyaan hantida maguurtada ee dhulka iyo kale iyo beeraha oo kale iyo waxyaabahaas weyaan <clears throat> fatargabuu markaa aada jeclaysataan fi dunyaa adduunye aada u iilataan ood jeclaysataan laa tatakiduu ha samaysanina addaycata maguurto hanti maguurto ah fatargabuu markaa aada jeclaysataan fi dunyaa adduunyada aada jeclaysataan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan oo kale iyo axaadiid kaleo nebigu uu sala allahu alayh waali wasalam ninbuu gurigiisa wuxuu ku arkay yaambo baashan beeraha iyo lagu falo markaasuu wuxuu markuu ku arkaybu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam guri baashaan yacni guri ma soo gasho ilaa waxay dhaxal siisaa dulli dulli iyo xumaan unbay dhaxal siisaa guri ma soo gasho yidhi baashaan yaambadaa nacam guri lama soo geliyo ayb marka macnaha ku jiraa wuxuu yahay marka labada yacnii marka la jamciyo xadiidkan iyo kaas oo meel yaallo iyo axaadiista kale nebigu uu tilmaamay in baarihii la samaysto oo qofkiin yacni haddii uu dhiman raba xataa uu ogyahay inuu dhimanayo yacni inuu tallaalo xataa geed uu tallaalo geedihii in la tallaalo oo qofkii uu beerihii fasho iyo maksab beeraha yacni ay yihiin eh, xalaalo qofka uu ka yacni ehelkiisana uu ka quudin karo sadaqana kala bixi karo axaadiista faraha badan ee tilmaamaysa culimmadu waxay ku jamciyaan axaadiistan kan iyo kii kale waxaa macnaheedu macnahooda uu yahay qofkii uga mashquulo ilaahay diintiisa qofkii ilaahay diintiisa uga mashquulayo unanba samaysaninba oo salaaddii uga tegaayo oo diinkii ilaahay ku dayacaayo inuunan samaysanin baa uroon marka si ilaahay uunan uga tegin waajibaadkiisi uunan u dayicin laakiin qof waajibaadkiisiina kasoo baxayo hadduu ilaahay marka su-aasha dadka iyo baryada waxaa uga dhowrsado oo uu ka shaqaysto ama uu yacni uu yeesho ta iyada dhibaato ma laha nacam saxaabada qaar badan oo kamida guryo waa lahaa jireen iyo beeraba nacam ee waxaa nabiga uu ka digaya waxa ay tahay fatarqabuu fi dunyaa aad adduunye jeclaysataan ood ka jeclaysataan ilaahay diinkiisa marka qofku waxaa weyaan haddii maalku ama hanti maguurto ha noqoto ama mid yacni la tiriyaba ha noqoto aan maguurto ahayne mar hadduu ilaahay diinkiisa uga mashquulaayo uma fiicna maxaa yeele diinka ilaahay waa ra-su maalkii waay waa ra-su maalki weyaan wacan cabdillaahi bni cumr bn alcaas radia allahu canhuma qaal waxa uu yidhi mara calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ayaana soo maray walxaal naxnu annaga oo nucaaliju san samaynayno oo habeynayno yacni cilaajinayno samaynayno khusan yacni bowd lana annaga noo sugnaada khusan khus waxaa la yidhaha guriga yarkaa ee dhista ka samaysan marka annagoo meel yacni guri dhis ka samaysan oo jabay bowdkiisa annagoo yacni hagaajinayno ayaa nebigu uuna soo maray fa qaala waxa uu yidhi maa haadaa kani waa maxay faqulnaa waxaanu nidhi qad wahaa waa daciifay waa yacni waa taag dareeyey waa tabar dareeyey oo dhulkiibuu dhici rabaa ayuu dhici rabaa fa naxnu anagu nuslixuhu waan hagaajinaynaa fa qaala waxa uu yidhi maa araa anugu arki maayo buu yidhi alamra arrinka yacni qiyaamihii maba arka buu yidhi ilaa acjala min dalika inuu kan ka deg deg badan yahay maahane nacam qiyaamihii iyo mawdkii maba arkaba ilaa inuu kan aada samaynaysaan inuu kasoo degdegayaba sidaa un baan u arkaaba oo geeridii ay ka dhowdahay inta aad kan inta dhistaan ood ku noolaataan geeridii baaba ka dhow buu leyay nabiga sal ll ly slam dhimashadii baa ka dhow nacam ama qiyaamihii baaba kasoo dhowba nacam marka qofkii xadiidku marka wuxuu faa-iideynayaa qofka inuu indhihiisa horteeda uu soo dhigo geerida nacam qof baa laga yaabaa inuu guri dhiso ee ou yacni muddo badan gurigi dhismihiisa o ay ku qaadato inuunan degin baa dhici karta nacam ee uu dhinto qabla in inta uusa degin waana dhacday nacam dad badanoo saas oo kale intay guryo dhiseen oo markay dhameeyeen saa ay farta uga faraha uga qaadeenba dhintay ama iyagoo sii wadaba dhintay oo dad ay ka dhaxleen intaas marka dad kale ayuu u shaqeynaya xoole dad kale ay leeyihiin marka nebigu sida uu leeyahay weeyaan xaalka oo sala allahu caleyh waali wasalam uu leeyahay maa araa maa ara almra ilaa acjala min dalik arrinku waa ka deg deg badan yahay sida aada idinku u daahsanaysaan ood is leedihiin weli weli waqti baa idin dhiman weli weli aa leedihiin ma ahan arrinku waa ka duwan yahay bal arrinka mowdkaaba kasoo dhow oo ka dhowaansho badan <clears throat> rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadi albukhaariyi wamuslim bay ku wariyeen isnaad bukhaari muslim kood oo kale ah yacni calaa shardi albukhaari muslim oo kale weeyaan wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix nacam marka qofku inuu dabaqyada layskor saaraayo ama yacni eh, hantida yacni wakti badan inta lagu bixiyo eh, laga laga fakarayaba yacni dhowr sano iyo yacni toban sano iyo labaatan sano kadibay ay faa-iido dhali doontaa iyo laleeyahay nebigu kii bowdkiibuu muxuu leeyahay yani nin bowdkiisii dhisanayo bowd muxuu dhis ka samaysan weliba <coughs> ayuu wuxuu leeyahay inta aad kan ka dhistaan ood ku noolaataanba mowdkaa ka dhowba saasuu leeyahy nebigu sal lla ly slam maxaad u umalaynaysaa marka guryahan tirada badan oo marka la iska hor saaraayo yacni ama dhulkan weyn ama geedaha tirada badan oo dhul beeraha inta lagu tallaalo laga yaabo sideed sano sagaal sano toban sano kadib mirahooda oo soo baxayo oo qofka uu kusii xisaabtamayo weliba <coughs> ayb fa naxnu anagu nuslixuhu waan hagaajinaynaa bay dhaheen faqaala maa araa anugu arki maayo buu yidhi alamra arrinka yacni geerida ama aakhiraba dheh ilaa acjala min dalika in arrinkaa uu ka deg deg badan yahay un mooyaane wa can kacbi bni ciyaadin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo leh ina likulli ummatin ummad kastaa fitnatan fitno ayay leedahay wa fitnatu ummatii ummadeyda fitnadeedana almaalu maal weeyaan buu yihi nabig sal ll ly slam rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix <clears throat> xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu noo sheegaayo fitnada meesha ay nooga imaaneyso yacni cudurkaagood ogaato daawadaada barkeed weeyaan nacam cudurkaaga waxa uu yahay aada garato daawadii aada qaadan lahayd nuskeed intaasa ah laakiin haddaadan cudurkaaga ogaanin waa dhibaato marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaamna xadiidkii muslim ku sugnaa siduu ahay yacni shay shar an ma jiro ilaa nebiga nooga digay wax shar nagu ama jiro ilaa nooga digay maalku marka waxaa weeyaan allana waa ka dhahaya de inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna maalkiina iyo ilmihiinaba waa fitna fitnay idin yihiin <clears throat> marka waxaasoo dhan marka waxaa weya nebigu inay fitno tahay buu noo waxay caddaynaya cudurkii haddaa ogaato marka daxalkiina waxaa weeyaan nebigu waa daba dhigo sala allahu alayh waali wasalam axaadiidtau ku daba dhigo qanaaco qofkii inuu yeesho oo yacnii aakhiradii uu xasuusto mar walbo maxaa yeele mawdka qof ma xasuusto qof nicmaysan oo xoola haysta mawd ma xasuusto ilaa yacni waxaa weeyaan wuxuu garanaa marka waxaa ka dhalanayso ama u ahaanayaa in uunan si xun u tasarufin qof dhibaataysanna geerida ma xasuusto ilaa sabar bay gelinaysaa oo yacni waxaan inay ugu dambeyn geeri un ka dambayso dhib kastaoo ku ku jiro ugu dambeyn un waxa waa waa un laga dhimanaa midaan nacam xoolo kastood haysatana geeri unbaa ka dambeynaysa marka geeridu qofka noloshiisa ay miisaamaysaa dhimashada uu xasuusto marka waxyaabahaas oo dhan ba marka xal uga dhigay ummaddan waxaa lagu fidnaynaa da maal inay tahay nebiga axaadiid fara badan bau ku sheegay qofka waxaa halaajinayaba inay tahay oo qalbigiisa diinka ka leexinayaba inay tahay iyada wuxuu keeni doonaa xadiid furaad ayaa waxaa ka dilaaci doono nebiga siduu tilmaamay sala allahu alayh waali wasalam buur oo dahab oo kala ka dilaacayso ama kansi baa ka dilaacaya meeshaas dadkii dhammaan marka waa isku dilayaan wuxuu tilmaamay nebiga sal lla ly salam kunkii qofood hal qof baa wax ka helayo qof kastaa marka muxuu leeyahy lacallii inaan midkaas aniga noqdo dadku marka nin dhaafaya mal nin walbaa waa uxusul duubayaa war waxaa le war waxaan waa lagu baaba-ayaa markaasu wuxuu leeya kunka qof midka helaya inaan aniga noqdaa dhici karta ule bal kun hal qof maxay ka tahay macana waa ixtimaal aada u yar waay nacam waana ku muuqataa waaba ujeedaaba hadda nacam dadku sida ay yacni say ku yihiin nacam oo sida hadda dadka adda badahu ay ugu la-anayaan waa ujeedaa nacam iyagoo og badahan in lagu la-anayo haddana yacni ay u socdaan intaas wax kale maa waa un adduunye badan iyo nolol tii ay dadku ku jiraan mid ka fiican inay gaaraan iyo wax kale maaha intaas unbaa la rabaa nacam marka sadaqa rasuululahi sala allahu alayh wali wasalam wa can abi camrin wayuqaalu abu cabdillahi baayna waa la yihahda wayuqaalu abu leyla cuhmaan bni cafan radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi laysa libni aadama bani aadam uma sugnaanin xaqun xaq uma laha bani aadam fii siwa hadihi lkhisaali arrimahan wax kasoo haray wax arrimaha soo socda kasoo haray bani aadam xaq uma laha bibeytin guri yaskunuhu ou dego ou askumo wa thawbin dhar iyo waari ou ku asturo cawratahu cawradiisa wa jilfi lkhubsi muufada adag ama rootiga adag oo aan maraqa lahayn oo aan aan jilicsanayn ayb walmaa-i iyo biyo nacam iyo biyo ou cabo nacam rootigii iyo iyo biyo hadduu isku helo iyo maro jirkiis ou ku asturto iyo meeluu madaxa dhigto askumo bani aadamka intaa unbuu leeyahay nacam wax kale ma laha rawahu tirmidiyu wa xadiidun xasan wa qaala xadiidun saxiixun buu yidhi ayb imaam axmedna musnadkuu ku wariyey tirmidi isagu waa xasaniyey khallaal wuxuu soo guuriyey imaam axmed uu kasoo guuriyey in imaam axmed xadiidka uu daciifiyey nacam tahdiibu tahdiibka sida ibnu xajarna uu ku sheegaayo nacam iyo cilal daara qudni iyo ku sugan marka xadiidku axaadiista wuxuu kamid yahay dacfiga uu ku jiro nacam qaala tirmidiyu tirmidi waxau yihi samictu abaa daawuud baan maqlay sulaymaana bna salmin albalkiy yaquulu isagoo dhahay samictu nadr bna shumayl ayaan maqlay yaquulu isagoo leh annadru bnu shumayl waa min shuyuukhi muslim weeyaan waana nin gariibka aada u yaqaanay gariibulxadiidka kelimaadka ad adag ee xadiidka ku jiro aan aada loo isticmaalin ayuu macaanideeda yaqaan nin luqawi oo muxadis abuu ah ahaa nadru bnu shumayl shuyuukhdii muslimna waa ah imaam muslim yaquulu waxaan maqlay buu ley marka nadr bnu shumayl isagoo leh aljilfu alkhubzu weeyaan waa muufada laysa macahu idaamun iidaan aanu la soconin muufada aan maraq iyo wax lagu iidaamo uunan la soconin ayaa la yidhaha qallalan wa qaala hayruhu hayrkii waxa uu yihi huwa haliidu lkhubzi muufada teeda adag baa la yidha adkaatay wa qaala raawiy raawigu waxau yihi almuraadu bihi hunaa almuraadu bihi ulajeedada hunaa meeshaan loola jeedaa waxa ay tahay buu yidhi wicaa lkhubsi weel eh, muufada weelkeeda kaljawaaliqi oo kale waalkhurji oo kale nacam ayb waa marka waxa weeyaan un muufada cadcad jawaaliqdu saas oo kale unbay ku imaan waa anwaac un muufadii ama weelasha lagu rito un ka mid ah weeyaan can cabdillaahi bni shikhiir bikasri shiini walqaa-i shiinka oo la hoos dhigo iyo qa'da oo la lahoos dhigaa la aqriyay shihiir la yiraha almushadadati la shiday almucjamateyni ee la dhibiceeyey radia allahu canhu anahu qaala waxa uu yidhi atiitu nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigaan u imid wa huwa isaga oo yaqra-u aqrinaya alhaakum takaathur nebigoo alhaakum takaathur akrinayaan ayaan u imid buu yidhi qaala waxa uu yidhi marka ayb alhaakum takaathur macnaheedu waxay tahay waxaa idin mashquuliyey xoolo badnaan ood isugu faantaan annagaa idinka badan annagaa idinka badan annagaa idinka xoolo badan sidaas un <coughs> qaala waxau yidhi yaquulu bnu aadama bani aadamku wuxuu dhahayaa maali maali maalkayga maalkayga buu dhahayaa xoolaha uu haysto ayuu isu nisbaynayaayo maali maali buu leeyahay <coughs> wahallaka oo oo ma kuu sugnaaday iyo bna aadama bani aadamow min maalika maalkaaga ma kaaga sugnaaday ilaa maa akalta waxaad cuntay mooyaane oo fa afnayta aada dhammaysay aw amase labista aada labisatay oo fa ableyta aada baabi'isay oo jirkaaga ku yacnii aada intaa ku arad baxday jirkaagii ku duugoobay aw amase tasadaqta aada sadaqaysatay oo fa amdayta aada hore u dhigatay marka ood yacni hore geysatay rawaahu muslim marka <clears throat> xadiidka waxaa weeyaan marka dadku wada takathur iyo maalbadsi iyo waxyaabahaas isugu faanfaanayaan laakiin waxa weeyaan wax macno leh ma laha oo waxaa weeyaan bani aadamku maali maali buu dhahayaa laakiin wax maalkiisa uu ka leeyahay ma jiro ilaa wuxuu ka leeyahay wuxuu cunay baauu baabi'iyey waxaad labisatay korkaaga ku duugoobay waxaad sadaqaysatay aakhira kaaga horeeya de inta kale qof kalaa iskale adiga ma lihid wahay nacam sarahan dadkii dhisay hadda ma joogaan iyaga nacam dadki iskale haa jiray ma joogaan adduunku cibar baa ku sugan adduunku cibro cibr cibar baa ku sugan cibrooyin waxaad arkaysaa yacni sarahan lagu leeyahay yacni laba boqol saddex boqol oo sanay dhisan yihin meeqa mulkiyaday soo mareen meeqa milkiyad bay soo mareen ninkii dhisay nin baa ka dhaxlay milkigiisoo gale ku kale milki ama beexa lagu milkiyo ama dhaxala lagu kala milkiyo intaasoo waxay soo mareen milkiyadood nacam ninkii ugu horreeyo hadda dhisay waxba kama haysta hadda isaga nacam meel kalo ka jiraa wa can cabdillaahi bni muqafalin radia allahu canhu qaal qaala rajulun lilnabiyi sala allahu caleyh waali wasalam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waan ku jecelahay buu yidhi rasuulka ilaahay waa ku jecelahay buu yidhi faqaala waxa uu yihi nabiga sala allahu aleyh waali wasalam undur warniyow iska fiiri maadaa taquulu waxa aa leedahay waxa aad leedahay bal iska eeg buu yidhi qaala waxa uu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waan ku jecelahay buu yidhi halaatha maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi faqaala waxa uu yidhi in kunta tuxibunii in kunta haddaad tahay adiga tuxibunii inaa ijeceshahay fa acidda diyaargarow lilfaqri faqriga u diyaarso tajfaafan gaashaan u diyaarso wax faqriga aada iskaga dhowrto oo marka yacni aada iskaga dhowrto iskaga ilaaliso u diyaarso saa diyaar yacni ayb tajfaafka waxaa weeyaan waxaa markaa sida uu sheegi doonaba wax marka faraska la dul saaro oo waxa dhibaatada iyo yacni culayska ama xamliga ama waxa qofka raakibka laftirkiisa iyo looga dhowro nacam fa ina alfaqra faqrigu maxaa yeelay waxau yihi faqrigu asracu ilaya aniga asracu ilaa man yuxibunii qofka aniga ijecel waa uga deg deg badan yahay min asayli daadka ilaa muntahaahu meesha uu ku dhammaanaya sida uu ugu degdegaya nam rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan wuxuu kamid yahay axaadiidta markii hore sheekh alalbani marna yani silsilad daciifa uu geliyey markii dambena intuu duruq iyo waxyaabo kale u helay oo markii dambe silsila axaadiis saxiixa uu geliyey marka xadiidku waa xadiid saxiixo maqbuul ah weeyaan marka xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka nebigu dabcan dadka nebiga jecel ee sida dhabta u jecele ku daydo yacni siirada nebiga raaco waxaa weeyaan inay yihiin dad markaa sida nebiga u noolaayoo kale nebiga noloshiisuna de waxay u badnayd waa soo sheegnay qaarkeedna oo arki doonaa inay dhici jirta mararka qaar saddex bilood inaan gurigiisa dab laga shidin naam maxaa yeele qofka nebiga haddii uu ku dayanayo de waa sadaqo badnaanaya waa yacni qanaacadiisa iyo adduunyada waa la yaraanaysaa taas marka in adkaysiyay u baahan tahay marka marka nebigu wuxuu leeyahy da aniga jeceshahay haddaba yacni faqriga waxaad uga adkaysato samayso saa ka samayso maxaa yeelay faqrigu waa uga degdegid badan yahay qofka aniga i jecel daadka meesha uu ku dhamaado daad hadda yacni meel kore saa uga soo biyo meel kore kasoo shubmaayo meesha ugu dambeyso ay gaarayaan sida ay yacni biyuhu xoogay ku socdaan meesha ay yani haddaan biyo xireen waxa noocaas oo kale aynan gelin ee meesha daadku uu biyaha kusoo shubaayo deg degu kusoo gaaraa dabcan saasoo kale faqrigu ou ugu soo shubmayaa qofka aniga ijecel undur fiiri buu yihi maadaa taquulu waxa aa leedahay qaala waxau yihi wallaahi baan ku dhaartay inii innii la eh, uxibuka waan ku jecelahay halaaa maraatin saddex jeer faqaala waxau yidhi in kunta haddaad tahay tuxibunii inaa jeceshahay fa acidda diyaarso oo lilfaqri eh, yacni faqriga tajfaafan u diyaari nacam waxaad u diyaarsataa gaashaan ama waxaad iskaga dhigto fa ina alfaqra maxaa yeele faqrigu asracu ilaa man yuxibunii qofka aniga i jecel waa uga degdeg badan yahay min asayli daadka waa uga degdegid badan yahay ilaa muntahaahu meesha uu ku dhammaanay uu ka gaaro rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan atajfaafu atijfaafu bikasri taa-i tijfaaf waa ta-doo lahoos dhigee tajfaaf buu dhigayaa kan laakiin ta-da waa hoos dhigantaa soo dabdinaya atijfaafu bikasri taa-i ta-doo lahoos dhigo almuhanaati ee lalaba dhibiceeyey fawqu kor laga laba dhibiceeyey wa iskaani ljiimi tij laydaha wabilfaa-i lmukararati fa la soo celceliyay atijfaaf wahuwa shay-un shay weeyaan yulbasu lfarasu faraska loo dhigo liyutaqaa bihi ladaa si looga dhowro dhibaatada waqad yalbasuhu linsaanu inuu insaanka qofka labistaana waa dhici kartaa oo dadku inay labistaanna waa waa dhacdaay wax uun ay markaa isaga dhowran ama yani qofka koraya faraska laftirkiisa naam wacan kacb bni malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ghanam biafsada laha min xirsi lmari cala almaali wa sharafi lidiinihi maa di'baani laba dhurwaa ma jiro jaa'icaani oo baahan kuwaas oo ursilaa la diray fii khanamin ari lagu daayey biafsada ma ahan kuwo ka fasaadin badan lahaa iyada min xirsi lmar-i qofka ku dadaalkiisa calalmaali uu ku dadaalo iyo washarafi uu ku dadaalo lidiinihi uga fasaadin badan ma jirto yacni qofka waxaa laisku shabahayaa laba shay waxaa laysku shabahayaa shay waxa waxaa weeyaan laba dhurwaa laba li eh, yacni waraabe ama laba dhurwaa ama laba yeeyba oo baahan oo ari lagu soo daayay xero ari ah sida ay u fasaadinayaan oy u cunayaan miday cunaan iyo miday yacnii ay xagxagtaan ay ksay say u halaynayaan ay u cunayaan ay u fasaadinayaan iyo sida qofka yacni maal jacaylka iyo sharafti sharaf jacaylka sida ay qofka diinkiisa uga fasaadinayaan yaa laysbarbar dhigay markaasaa waxaa daran baa la yidhi maalka iyo sharaf jacaylka sida ay diinta u fasaadiyaana badatay nacam soo ma garan labada marka mithaalku saas u dhacaya nacam haddaa adiga dhurwaa laba dhurwaa oo baahan aa kusoo dayso xero ariya waa ka si fiican bay uga raamsanayaan nacam ay u baabi-inayaan waxaa ka daran marka maalka iyo sharaftan sida ay maal jacaylka iyo sharaf jacaylku sida ay u baabi-inayaan qofka diintiisa aysa waxba uga reebaynin ibnu rajab raximahullah kitaabuu ka alifay xadiidkan sharxiisa risaale la yihaaha yani sharxu xadiidi maadi ibani jaa-icaan risaale la yiraahdo kaani ayuu ka alifay sharax badan buuna saaray wuxuu tilmaamay qofka dadaalka uu ku dadaalaya maalka sharaftu waxay noqonaysaa magac inuu magac rabidda qofka inuu magac magac inuu magac yeesho inuu jeclaysto waxay noqon kartaa sharaftu madaxtinimo jacaylka qofka inuu madax noqdo inuu jeclaysto yay noqonaysaa labadaba sharaftu waa waa waa way tahay labadan marka maal jacaylka iyo sharaf jacaylka ama madaxtinimo jacaylka diinta fasaaday u yihiin sida nabig eh, sida nabiga sala allahu alayh wali w slam uu tilmaamayo awalan maal jacaylku wuxuu diinka ku fasaadinayaa laba shay ibnu rajab wuxuu soo qaatay laba ixtimaal wuxuu yidhi markaan soo qaadana ixtimaalka ugu wanaagsanba maal baad jeclaatay keliya isaga unbaad ku maman tahay saad u shaqayn lahayd ood u badin lahayd xalaal baana ka shaqaynaysaa feeri maalkii lagu shaqaynayay si xalaal ah wej xalaal ah maalka marka lagu shaqeeyo waqti badan buu qofka ka dhuminaa nacam haddii marka maal jacayl ou ku galo ood shaqadan qabo tan ku qabo markaad dhamayso midaan kale ku qabo xalaalna waxaad shaqaynaysa ay tahay dhibtaasaa kugu filan buu yiri nacam sababtay kugu filan tahayna waxaa weeyaan cumrigan adiga waxaa lagugu talagalay inaad alla ku caabuddo si aad aakhiro nolol fiican ugu noolaato cumrigii aakhiro raasumaalka u ahay yaa wuxuu kaaga khasaaray maal un raadintiisu kaaga khasaaray nacam saasaa marka fasaadka ugu marka midka ugu yar marka laga soo qaado waay waa adoo maal xalaala raadiyey oo maal jacayl maal jacayl oo ku qabtay wej aan xalaal ahaynna aan isticmaalaynin haddaad ku darta marka ka waran xaraa xalaal iyo xaaraanba nacam xalaal iyo xaaraan haddii aad ku dartay waa kasii daran tahay nacam marka lo wuxuu yidhi fasaadulmaal maalka fasaadka oo diinka qofka ka fasaadinayo wax kale haddaynan ahayn ilaa cumrigiisa oo yacni cumrigiisii oo uu ku qarash gareeyey maal raadintaas ee aakhiradii iyo wixii uu aakhiradii ka liibaani lahaa oo meeshii uu ka samayn lahaa intuu ka tegay maal waqtigiisa uu ka dhumiyey dhib kale haddaanay jiri lahayn dhibkaas maahana waa ku filnaa lahayd buu yihi xadiidka in lagu fasiraba nacam famaa baaluka marka haddaa ku raadisa si xun iyada waa kasii daran tahay nacam madaxtinimo jacaylkana de nabiga sala allahu alayh waali wasalam waaba kan dhahaya marka inakum satarisuuna inakum sataxrisuuna cala alimaarati inakum taxrisuuna cala alimaarati imaaradaad ku dadaaleysaan raadinteeda wa satakunu nadaamatan yowma alqiyaamati aakhirana waxay noqonaysaa mid laga shallaayo nicmati lmurdicatu wa bi'sati lfaadimatu nicmati lmurdicatu waxaa yani marka ay qofka nuujin tan nuujinaysaa wanaagsanoo xilliga uu qofka jaqaayo madaxtinimada uu ka faa'iideysanayo waxay la tahay yacni inuu nicmo haysto laakiin markay ka go-do ayaa markaasa shiddo iyo baas iyo dhib markaas u arkaa wabisat lfaatima walidalika nabiga sala allahu alayh waali wasalama uu diiday in imaaro la doonaba nacam oo cabdiramaan bcabdiraxmaan ibni samura uu ku yidhi yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara madaxtinimaha weydiisanin buu yidhi haddii adig adoo weydiisto lagu siiyo ilaahay garabkaaga waa ka baxaya haddii lagu siiyo madaxtinimada adoon weydiisaninna ucinta caleyha waa lagugu kaalmaynaya marka ilaahay baa ku kaalmaynaya nacam ilaa saddex xadiid camalu nabiga sala allahu caleyh waali wasalama uu ka sheegay marna waa kii yidhi inaa la abuu muusa alashcari baa nabiga u yimid sala allahu caleyh waali wasalama markaasaa laba nin oo ciddiisaa la socotay markaasaa nebiguna waa cadayanaya markaas markaasay waxay yidhaahdeen labadii nin marka madaxtinimay nabiga weydiisteen rasuulka ilaahi shaqadaan lagu aada hayso oo dadka aada u dhiibayso wax nooga dhiib bay dheheen nebigu marka abuu muusa alashcari buu milicsaday markaasuu yidhi yaa rasuul allah wallaahi maa atlacaanii maa fii quluubihimaa ilaahan ku dhaartay quluubtooda waxa ku jira iima sheegin uu yidhi dadkan yacni aniga kuuma keenin oo madaxtinimoay rabeen anna inaan la oge la ogaayo ma ahan lama ogeyn uu leeyahy rasuulka ilaahi waxa ay doonayaan anu ma ogeynin qalbigooda ima aynan tusin buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi innaa laa nuwalli hada almra annagu madaxtinamarkan uma dhiibno axadan dalabahu oo xarasa calayhi qof dhalbay ama qof yacni u dadaalay uma dhiibno markaasuu abuu muusa alashcari u dhiibay oon dalbaninba nacam oon weydiisaninba soo ma garanin marka waxaas marka nebigu wuxuu uga celinaya wax kale maahne waxay tahay tabiicadeedaa badan raacashadeedaa badan yacni tan aakhiro laysugu soo raacanayo iyo midda adduunyadan intaba waa badan tahay xadiidka isaguna wuxuu ahaa nabiga laga wariyey sala allahu alayh waali wasalam baa wuxuu ahaa toban ninkii madax u noqdo toban ninkii madax u noqdo toban qofood aakhiro waxaa la keenaya isagoo xiran markaasuu nebigu wuxuu yihi sal ll ly slam awbaqahu jawruhu aw atlaqahu cadluhu ow kamaa qaala sal ll ly slam ninkaa marka waa xiran yahay imaa waxaa furaayo oo xariga ka furaayo cadaaladiisii ama waxaa yacni halaajinayo halaagga kusii tuuraayo jawrkii uu samey jiray naam marka ma sahlana dadkuna aaday ugu yacni eh, ay ay ugu eh, ama lacago ugu bixinayaan ama wax kastoo bikulli nafiis wax walboo qaaliya ay ugu bixinayaan say u heli lahaayeen laakiin tabiicadaas iyo dhibkaas faraha badan bay leedahay nacam ayib xataa adduunyada dhibkeeda waa muuqdaaba fa aakhira iskaba daa qofka yacni madaxtinimada ama raadiyo ama yacni madaxtinimada yacni eh, rabo waxaad garanaya mar kasta wax u um, diin unbaa kasii nuqsaamaysa nacam diin unbaa kasii nuqsaamaysa yani xilligii de madaxtinimada de xilli dabcan yani dadku in qof yacni eh, eh, xilligii ay xataa dadku ay wanaagsanaayeen intaan ka fiicnaayeenoo dadka wax xukuma ay ahaayeen dad yacnii eh, diin wax ku xukumaya haddana dadkii culammadii salafku ay qaali qofkii laga dhigaa ou diidi jiray yacni ou aada iyo aad yacni ay uga dareemi jireen eh, eh, taxaruj iyo dhibaato fara badan ay uga dareemi jireen waa xilligaasoo dadku ay fiicnaayeen oo acwaanta dadka qofka dadka kaalmeynayaba ay wanaagsanaayeen maxaad umalaynaysaa hadda marka de qof wax kaalmeynayo wanaag ku bidaanatu bidaanatu lkhayr ay iska yaraato bidaanatu suu ay badan tahayba nacam nas'al llahi asalaama marka baashaas qof yacni u sacyinayana inaan marka qofku inuusan u or ordin uusan u ordin de dadka hadda hadaad fiirisa abudar radia allaahu canhu ayuu nabigu wuxuu ku yidhi ya abaadar inii araaka daciifan abudarow anigu waxaan ku arkaa inaad daciif tahay buuyii laa tuwaliyana bayna thnayni laba qof madaxa u noqonin buu yidhi nacam hadda waxaa laga anaga dii qof la yidhaha warniyo nin daciifa iska tahay iska joog dadna weligaa madaxa u noqonin hay caynin buu kuleeyahay nacam hay caynin buu kuleeyahay nacam wax aada u daran soo sooma nebiguna abudar wuxuu leeyahay daciifaa tahay tabar uma haysid iska daa baashaan nacam soo ma garanin maaha marka abudar inuu diin xun yahay maa nebigu waa u naseexaynaya waana u naxa sala allahu alayh waali wasalam dadaal yani haddii aan haddaanaan lahayn masalan diinkii abudar oo kale haddana yacni waqtiguna uusaan oo kale uu yahay waa daran tahay nacam shani aada u dhib badan weeyaan marka inaan qofku uunan yani baashaasna u saciyinin sacyigeedana uunan yacni eh, uunan si xun uga qeyb qaadanin aaday marka waxay u tahay qofku inuu diinkiisa ka ka ilaashado dabcan nacam wixii dee diinkuna marka waxaa weeyaan eh, qofkuna sidiisa wixii kitaabka iyo sunnada un ay markaas faraan un inuu yeelo taas iyadu waxaa weeyaan marka haddaad eh, adugu kitaabka iyo sunnada wixii ay faraayeen ku dhaqanto cid kale ku dhibi maysa yacni waxay samayso cid kale ku dhibi maysa nacam ilahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigana de dad in looga tago ama cid in looga tagaa ma aha nacam labadan shayba marka sharaf jacaylka ama madaxtinimo jacaylka iyo maalka labadaasba marka jacaylkooda qofka diinkiisa inay dhib u yihiin uu nebigu ku sheegay xadiidkan sala allahu caleyh waali wasalam qofku marka inuu saas u arka weyaan labadaaba maalka iyo sharaf jacaylka labada nacam oo de maalka madaxtinimo jacaylku wax kaloo tiro badanna waa wadataa nacam qofka waxaa laga yaaba inay gaalnimo ku xambaarto waxaa dhici karta inuu yacni ay ku xambaarto dunuub kabaa-iro waaweyn in inay geliso kale oo dil iyo dhac iyo dhib inay gelisaa laga yaabaa waxay gelinaysaa waxyaaba aada iyo aada u tiro badan diinkiisii qofka un ciriiri unbuu sii gelayaa nacam ayb baasha intuu raadinayo wa can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal naama rasuulullahi sala allahu alayh waali w salam rasuulka waa seexday calaa xasiirin buu ku seexday derin faqaama waa istaagay waqad ahara iyadoo uu saameeyey fii jambihi dhinaciisa iyadoo maradii yacnii darintii yani darintii iyadoo ay dhinaciisa saameysay oo ay yacni xarxariiq u yeeshay nacam qofku darin markuu ku seexdo dabcan waa waxaa ka soo baxay raad bay u yeelaysaa qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow low ittakhadnaa laka haddaan kuu yeelno oon kuu samayno widaa-an yacnii gogol aada yacni markaa ku seexato barkin ama yacni amase gogolba joodari ama wax lamid a ah haddaan kuu yeelna ka waran yacni lakaana xasanan waa iska xadfantahay jawaabulow fa qaala waxa uu yidhi maa lii walidunyaa maa lii aniga maxaa ii sugnaaday welidunyaa iyo adduunyo aniga adduunye maxaan isu nahay aniga adduunye maxaana iska keen galay maa ana anigu ma ahi buu yidhi fi dunyaa adduunka dhexdiisa ilaa ka raakibin nin gaadiid saaran oo kale mooyaane safar ah istadalla kaasoo harsaday taxta shajaratin geed hoosteed harsaday uma markaa dabadeed raaxa caraabay wa tarakaha iskaga tegay saa un baan isku nahay buu yiri aniga adduunyo aniga iyo adduunyada waxaan isku nahay buu yidhi nin raakib raakiboo musaafira oo gaadiid saaran oo inta qoraxdu ku kululaatay geed hoostiisa inta tegay xoogaa yar marka isku kala bixiyey oo kadibna ka caraabay saasaan isku nahay marka inaan aan joodari ka samaysto oo aan yacni raaxo kasii samaysto maba lahanba waayo rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix mihaalada iyo tusaalada tusaalayaalka nebiga uu bixinaya tusaalayaal aada u baliiq ah waay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi yadkhulu lfuqaraa'u fuqarada way gelayaan aljannata jannaday gelayaan qabla alaghniyaa'i dadka akhniyada ee xoolaha haysta hortood bikhamsi mi-ati caamin shan boqol oo sano ka hor dadka fuqarada ahi ay galaan dadka ahlu ahlujanahlu dadka yacni xoolaha haysta hortood shan boqol oo sano oo dadka fuqarada ku horeynaya jannada shan boqol oo sano kadib bay aqniyada soo gelayaan soo ma garanin marka halkan eh, aqniyada la sheegayo waa aqniyo da ahlu janna ah waa kuwa laga hadlayo nacam soo ma garan dadkii aqniyada oo ahlu jannada ahaa iyo dadkii fuqarada oo ahlu jannada fuqarada waa jannada ku hormaraysa nacam oo aqniyadii shan boqol oo sano ay ka dambeynayaan rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xadiidun saxiix xadiidkan marka culamada qaar waxay u daliishadaan masale ay yihaahdaan yaa fadli badan ninka faqiirka ee ah, saabirka ah iyo ninka qaniga ee ah, shaakirka ah nacam alghaniyu shaakir iyo alfaqiiru saabir yaa labadooda fadli badan culamada qaarka iyagu dhahaya waxaa fadli badan ninka faqiirka ee ah, faqriga ku sabro xadiidkan iyo axaadiid lamida ayay daliishadaan kuwa kalena de axaadiid fara badan bay la imaanayaan ayaguna nacam masaladana marka si fiican waxaa uga hadloo nafas dheer siiyey alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa la yidhaha cuddatu saabiriin wa shaakiriin halkaas ku sheegay ayb marka calaa kullin qofkii hadda xoolo haystana ta shukrigii iyo ha ku dadaalo xoolihii sidau ku bixin lahaa jid fiican ugu bixin lahaa ilaahay ha ku caabuda ninkii faqri lagu imtixaanana de inuu sabraa marka dabcan yani ay tahay ayb wa qaala xadiidun saxiixun buu yihi wacan ibni cabaasin wacimraana bni lxusayn radia allahu canhum can inabiy sala allahu aleyh wali wasalama qaal waxa uu yihi nabiga idalactu fi ljannati jannada ayaan fiiriyey buu yihi oon daalacday fara-aytu waxaan arkay akthara ahlihaa dadkeeda kuwa ugu badan alfuqara'a inay yihiin baan arkay waalactu waxaan arkay aan eegay aan daalacday fi naari naarta fara-aytu akthara ahlihaa dadkeeda kuwa ugu badan waxaan arkay annisaa haween inay yihiin baan arkay mutafaqun calayhi marka xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen min riwaayati ibni cabaas mutafaq buu ku yahay warawaahu lbukhaariyu aydan bukhaarina waa wariyey xadiidka keligiis min riwaayati cimraana bni lxuseyn waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan dadka fuqarada ah fadliga fadlu lfuqaraa dadka fuqarada ee sabro faqriga ku sabro ilaahay ku caabudo sidaas sabarkaa ilaahay ku caabudo inay fadli leeyihiin oo jannada dadka ugu badan maadaama ay yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka dadka naarta ugu badan inay haweenka ay yihiin haweenka marka sababka ay naarta ugu badan yihiin axaadiid kalaa tilmaamtay oo way weydiiyeen nabigu markuu ku yiri yaa macshara annisaai tasadaqna fa innii ra-aytukuna akhara ahli nnaar haweenu haddaad tihiin wuxuu yihi sadaqa la baxa waxaan idin arkaa inaad naarta ugu badan tihiin idinka su-aal markay weydiiyeen wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wali wasalam tuktirna allacna wa takfurna alcashiir lacnadana waa badisaan zawjkiinana waad abaal dhacdaan waad abaal dhacdaan zawjkiina lacnadana waa badisaan waxyaabaha naarta marka ay ku mutaysteen waxyaabaha carabka iyo carabkii iyo waxaa weeyaan iyo iyo nicamka oon lagu shukrinin marka haddii haddii naar ay keentay qofka abaalka oo kuu galay ood uga shukrin weysood ka abaal dhacdo haddii yani waxyaaba naar lagu galay ay noqotay fama baaluka marka abaalka ilaahay ou kuu galay ninkii aan nicmada alle ninkaan fiirininba ka waran marka nacam kii zawjkii baa waxaa laleeyahay haweenkii naaray ku galeen kii maxaad umalaynaysaa midii nicmadii alla subxaanahu watacaala oo aan la xisaabi karinba wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha marka shukrigu diinta diinta marka meel weyn uu ka joogaa wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma can innabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal qumtu waxaan istaagay buu yihi calaa baabiljannati jannada albaabkeedaan istaagay fakaana caamata man dakhalaha almasaakiinu fakaana almasaakiinu masaakiintu waxay ahaayeen caamata man dakhalahaa dadka galo kuwa ugu badan bay ahaayeen dadka jannada gelayay kuwa ugu badan bay ahaayeen masaakiintay ahaayeen wa asxaabu ljaddi dheefta kuwii u saaxiibka ahaa dheefta yani xoolaha kuwii haystay waa bifatxi iljiim waljiddu bikasri ljiim waxaa weeyaan dadaalka wa asxaabu ljaddi dheefta iyo xoolaha kuwii u saaxiibka ahaana maxbuusuuna ay yihiin kuwa la celiyey hayra ana asxaaba annaari ilaa ana asxaaba annaari laakiin naarta asxaabteeda qad umira iyadoo la faray bihim iyaga ila naari naarta la faray inay aadaan yani wuxuu leeyahay jannadii baan istaagay dadka ugu badan ee gelaya masaakiin bay ahaayeen dadkii xoolaha haystana meeshaa lagu horeynaya ee albaabkii baa lagu celinayaa iyagoo weliba kuwii ahlu naarka ah aqniyadii ahlu naarka ahaydna naarta loo diray yani marka kuwaan la celinayo waa kuwa ahlu janna a dabcan naam oo laga hormaraayo laakiin ayb waljaddu alxadu walghinaa weeyaan alxadu dheefta walghinaa iyo yacni hodantinimada waqad sabaqa bayaanu hada alxadiidi waa soo hormaray ayuu yidhi fii baabi fadli dacafati ayuu kusoo hormaray wacan abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi asdaqu kalimatin kelmad midda ugu run badan qaalahaa uu yidhi kelmaddaasoo qaalahaa shaacirun shaacir uu yidhi nin gabyaa-a uu yidhi kalimatu labiidin waa labiid kelimadiisii maxay ahayd marka alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun alaa hoy kullu shayin shay dhammaantiis maa khala allaaha alle wixii kasoo haray baatilun weeyaan laba macnaa ku jirta maa khala allaha baatilun yani wixii aan wixii alla subxaanahu watacaala kasoo haro oo aan isaga yacni ku tacalluqin isaga ku tacalluq marka wixii alla kasoo haro bimacnaa in la yiraahdo alle iyo asmaa'diisa iyo sifaadkiisa daatiga iyo kuwiisa ficliga ah iyo kuwaas waxaa weeyaan waa kuwo marka aan weligood joogayo wixii iyaga kasoo harayna baatilka maxaa laga wada waa dhammaanayaan wey waa faanin waa dhamaanaya baaba-ayaan kuwaas wixii alla aan ahayn subxaanahu watacaala iyo sifaadkiisu waa baaba-ayaan baaba-a u dambeeya waxaa la dhihi karaa jannadu de jannadii naarta ma baaba-ayaan ayaga laakiin markaa waxaa weeyaan waxaa la dhahayaa yacni wax kasta oo alla kasoo haray waxay qaabil u yihiin waxay aqbali karaan inay baaba-aan ilaa allah maaha jannadii naarta ilahay isagaa daayey oo aan isagaa baaqi yeelay laakiin iyaga laftirkooda waa makhluuq hadduu doono waa baabi'in in karaa ilaahi subxaana wa tacaala macnahaas marka insaan la yihahdo macnaha kale wuxuu yahay alaa kullu shayin shay dhammaantiis maa khala llaaha wixii alla ka marnaado yacni waxaan alla subxaana wa tacaala dartiis aan ahayn wixii alla ka cabsi aan ahayn waxaan allaba ku tacalluqin wax baatil oo eber ah waay nacam wax baatila oo eber ah weeyaan wixii allaba aan ku tacalluqin oon rabbi ku xirnayn subxaana wa tacaala oo alla ka yacni ayb labadaa macnaa lagu sheega asdaqu kalimatin ashcaru kalimatinna waa leeyahy shicri midka ugu fiican oo ugu bala ugu yani yani run badan kan weeyaan naam baatil iyo xaqa iska soo horjeedo xaqa waa waxa jiro oo oo dhabta ah baatilkuna waxaa weya waxa aan jirin marka macnaha haddii saas loo isticmaalo waxay noqonaysaa marka in la yidhaha wixii alle aan ku tacalluqin ee alle ka baxsan waa baatil waxaa kaloo haddii macnaha kale la aado la yiraahdo marka waxaan alla ahayn waa baatil bimacnaa waa dhamaa waa baaba-ayaan waay kullu shayin haalikun ilaa wajhahu oo kaley noqonaysaa muttafaqun calayhi marka alaa ah, kullu shayin maa khala allaha baatilun mar haddii marka de adduunyada inaysan macno lahayn baa marka u keenay marka meesha nacam adduunyadu inaysan macno lahayn dhammaanaysay baaba-ayso hadday baaba-ayso oo aanay macnoba lahayn waxaa weyn marka qofku wuxuu iskugu eh, wuxuu aakhiradii uga doorto meeshii ma yaalaan marka ayb baabu fadli اljuuci wa khushuunati اlcayshi wاliqtisaari cala alqaliili min alma'kuuli wاlmashruubi wاlmalbuusi baabu fadli اljuuci baahida fadligeeda caddaynteediibuu u baab yahay wa khushuunati alcayshi nolosha adag waliqtisaari iyo ku gaabsasho cala alqaliili lagu gaabsado wax yar min alma'kuuli waxa la cuno walmashruubi waxa la cabo walmalbuusi iyo waxa la labistee la xirto in la yaraysto wax yar lagu gaabsado inta qadru kifaaya a lagu gaabsado halkaasu marka halkan isagana uu ka gelaya baabkii hore baabkan calaaqay leeyihiin imaamu nawowin hadda sidaad ogtihiin aada u axaadiidtan yani usoo ururiyey oo um, eh, min butuuni ah, kutubi sunna uga soo ururiyey zaahidna waa ahaa isaga laftirkiisa oo waxaa weeyaan eh, shan iyo afartan sano ku dhintay ma guursanin da dabcan marka isaga wax unbaa ka shuqliyey eh, maaha in guurka ou sunnada ambiyada ilaahay bau ahaa dabcan hadda qofka inuu guurka ka tago ilaahay ku caabuda malihin oo sidaa dhihi mayna maxaa yeelay guurku sunanul ambiyaa buu ka mid ahaa haddana laakiin isaga wax unbaa ka shuquliyay dabcan nacam sidaasaan ayaynu leeyahay nacam nolosha kale marka yacni ku waxyaabaha la cunayo waxyaabaha la cabayo waxyaabaha la xirtana aada u yaraysan jiray ilaa yacni taraajimtiisa lagu sheego yacni waqti um, inuu wax cuni jiray nacam waqti inuu wax cuni jiray maali afar iyo labaatanka saac oo dhan iyo nacam qaala allahu tacaala sideedana yani waxaa weeyaan faqriga iyo eh, iyo hinaha qofku labaduba yacni sida uu alle yani eh, hodantinimada ama khinuhuna waxay leedahay hab alle loogu caabudo faqriguna hab ilaahay loogu caabudo ayuu leeyahay oo faqrigu sabar buu u baahan yahay ee eh, khinahana shukri buu u baahan yahay shukriguna alxamdu in afka laga dhaha keliya ma ahani qofki inuu yacni wixii ilaahay siiyey macsi ounan ku isticmaalin daacada ilahay inuu ku isticmaalo oo uu yani khayrka ula degdego labadaas marka iimaanku sabar iyo shukrigu ka koobmaa ina fii dalika laaayatin likulli sabaarin shakuur meelo badan ilahay waa kasaas dhahaayo iimaanku labadaas nus waay marka shukri iyo nus oo waxa ah iyo nus sabar ah waay naa mar qofkii faqriga lagu imtixaanay inuu sabro marka ilaahay yani saa ku ogaado sabarku marka isagu macnuhu maaha qofka ilaahay haddou qina iyo hodantinimo uu siiyo faqri inuu ilaahay ka baryo yani taa ma keenaysa axaadiistan dabcan si uu sabar ilaahay ugu caabudo maxaa yeele de markaas adiga isma hubtid waxaa dhici karta inaad yacni sabri weyso oo hadhow halis aa ku gasho marka nebigana ilaahay waa ka magangeli jiray faqriga kor iyo hoosna waxaa weeyaan cunidda iyo cabidana <clears throat> inaan lagu israafin qur-aankana waa tilmaamay <clears throat> wakuluu washrabuu walaa tusrifuu buu ilaahay yidhi cuna oo caba walaa tusrifuu ha gudbinina adgudub ha ah, ogalla ah, qaala allahu tacaala alla waxau yihi fakhalafa min bacdihim fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim iyaga gadaashood waxaa yimid ambiyadii waxaa laga soo sheekeeyey dabcan eh, ambiye fara badan baa suuratu maryam ilaahi subxaana wa tacaala uga sheekeeyey ambiyadaa markii laga soo sheekeeyey nabiyullaahi muusa ismaaciil idriis nabiyullaahi ibraahim marka dhammaan laga soo wada sheekeeyey alla waxau yihi fakhalafa min bacdihim gadaashood waxaa marka dib maray oo yimid iyaga gadaashood khalfun kuwa dambe oo gadaal ka yimid oo xunxun kuwaasoo adaacu salaata salaada dayacay watabacuu raacay ashahawaati shahawaadka raacay waxaa naftoodu ay jeceshahay fa sawfa dib dambaa yalqowna ay la kulmi doonaan hayan waadi naareed hay waadin fii jahannam ayaa lagu macneeyaa ilaa man axad mooyaane taaba ilaahay usoo laabtay wa aamana rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsan sameeyey fa ulaa-ika kuwaadaas yadkhuluuna aljannata jannada ayay gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo shay-an waxba la dulmin maayo ayib marka macalshaahidka baabkii xaggay iska leeyihin waxay iska leeyihin watabacu shahawaati qofka wax kastoo naftiisa jeceshahdo iska raaco oo min alma'kuul wlmashruub walmalbuus uu iska raaco waxaa dhacaysa yacni si u kala aabadayin ba nacam xaalaal hadduu helo hadduu xaaraan iyo xaaraan midii uu helayo inaan u aaba yeelinba wax kastoo naftiisa jecesha naftiisa inuu raaciyo ayb wa qaala tacaala alla waxauu yihi fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih fakharaja wuu baxay calaa qowmihi qowmkiisii wuu kusoo dul baxay qaaruun ninkii ahaa fii ziinatihi maca ziinatihi lala qabo isagoo quruxdiisa iyo yacni xoolihiisa ay ka muuqdaan qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha ee dunyaa dhoweyd waxay yidhaahdeen yaa layta lanaa hooggeenna eh shallaytaa noo sugnaatee mithla maa uutiya maana la siiya mithla maa kii oo kale uutiya la siiye qaaruunu qaaruun wixii la siiyo kale maana la siiyo innahu qaaruun laduu xadin dheefka u saaxiiba weeyaan cadiimin dheeftaasoo cadiimin weyn wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey oo cilmiga yacni qalbigooda uu degay cilmigu maahan kathratu riwaaya iyo qofku inuu wax badan yaqaano o akhri yaqaan ama yacni xifdisan yahay ma aha kan la sheegayo nacam cilmigu waa basiira midkaan hadda cilmi basiira leh nacam oo qalbigu uu nool yahay ilaa waa dhici kartaa qofka kathratu riwaaya intaasoo xadiis inuu xifdisan yahay iyo qur-aanka o dhan inuu xifdisan yahay haddana waxba unan ka waxna inuusan fahmaynin nacam soo ma garan marka walidaalika cilmiga culamada qaar markayba qaybinayaanba qaar waxayba ku daraan cilmi qofka uu camalka ka kasbadaa jira nacam cilmi uu daacada iyo camalka ka kasbado kullama uu ku dhaqmo cilmigii cilmi kaleu kasbanaa marka oo yacni fahamkiisa ilaahay u waasicina waa u barakeynayaa kaasaa marka waxaa weeyaan aada muhiim u ah nacam ayb midka adigu maskaxdaada intaad ku qaadi karta keliya keliya inaad fiirisa maan kan waxaa kasii muhiimsan intaad cilmi la timaado intaad cilmigii yaraayo taqaani aada ku camal fasho kuwo kalooda aqoonin baa ilaahay kuu fududaynaa ku barayaaba nacam soo ma garani tawfiiqa ilaahay ku siinaya wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey weylakum war hoogiina eh thawaabullahi ilaahay thawaabkiisa khayrun khayr badan liman u khayr badan aamana rumeeyey wa camila saalixan qofkii mu'minu camal saalixan la yimid thawaabka allah uga khayr badan ninkan waxa uu haysto dadkii marka labadaas fikri kala yeesheeno waxaa weeyaan dadkii ayagu markaa adduunyada uun iska jeclaayo eh, xoolaha iska raba wax allaale waxay naftooda jecesha inay helaan dadka iska jeclaa mar allaale markay qaaruun arkeen ninkan waa u dhacatay bay dhaheen nacam marka intii la siiyo kale maxaa anagu heli weyne dadkii cilmiga ilaahay uu ku arsuqaynaya waxay yidhahan war thawaabkaa ka khayr badan waxa aakhiro qofka uu leeyahay ee uu la imaanayaa ka khayr badan wa qaala tacaala alla waxau yidhi huma markaa dabadeed latus'alunna waa la idin su-aalaya oo la idin su-aalaya yowma idin maalintaas cani innaciimi nicmada waxyaabaha laydinkugu nicmeeyey waa laydin su-aalayaa maalinta aakhira wa qaala tacaala alla waxau yidhi man ruuxii kaana ahaaday huwa isagu yuriidu inuu doonayo alcaajilata midaan degdegaysay adduunyada cajalnaa lahu waanu usoo dedejinaa qofkaas fiiha adduunka dhexdiisa maa baanu usoo dedejinaynaa nashaa-u aan doonayno liman ayaanu usoo dedejinaynaa nuriidu aan doonayno maa ayaan usoo dedejinaynaa nashaa-u aan rabno waxa aan rab inta aan rabnaan siinaynaan usoo dedejinaynaa yaa loo dedejinaa la siinayaa liman ruux nuriidu aan doonayno nacam qofkaan rabno iyo intaan rabno uma markaa dabadeed jacalnaa lahu jahannama ayaanu u yeelaynaa isaga yaslaahaa inuu markaa uma markaa dabadeed jacalnaa waxaanu yeelnay lahu isaga jahannama jahanama yaslaahaa inuu galaayo madmuuman isaga oo la eedeeyey madxuuran la dheereeyey oo la fogeeyey wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan oo jahannamaan u yeelnay marka inuu galo waa qofkii marka inta adduunya layska siiyo aan ilaahay tawfiiq waafajinin wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan kahiiratun kuwa badan weeyaan macluumatun la yaqaano wa can caa radia allahu canha qaalat waxay tiri caaisha maa shabica aalu muxamadin muxamed aalkiisii ma aanay dhergin yacnii reer muxamed sala allahu alayh waali wasalam ma aynan dhergin min khubsi shaciirin shaciir ama heed hub muufadeed ama rootigeed kama aysan dhergin yowmeyni laba maalmood mutataabicayn is israacraacdo laba maalmoodoo isku xigto shaciir muufa laga dubay ama yacnii rooti laga sameeyey kama aanay dhergin xataa qubida ilaa nebiga laga qibdoodoo laga oofsaday ee uu dhintay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen marka waa soo sheegnay dee nebiga xoolihii waxa uu heli jiray sida uu u bixi jiray nacam ayb inuu bixin jiray oo mar walba masaalixda muslimiinta intuu ku bixiya sidaa marka ay uga eh, isagu sidaan marka uu noqon jire ayb marka ambiyada ilaahayna siday u kala qeybsameen waxaa jirta waayani qaarna de waxaa ilaahay mulki buu siiyey daawuud iyo sulaymaan iyo kale qaarna ambiyada ilaahay de nabigeena sala allahu alayh waali wasalam oo kale waa la dooransiiyey inuu noqdo eh, nebi melig ah iyo yacni inuu noqdo iyo nebi yani eh, melig aan ahayn oo markaa iska yacni maalinna dhergo maalinna wax helo tan dambeu doortay marka nacam midda dambe wuxuu doortay inuu ahaado uh, rasuul uh, ilaahay u shukriyo un xaalka uu joogaba ilaahay ugu shukriyo iyuu doortay laa shaka taasaana fadli badan marka xaaladaasaana fadli badan nacam oo naam wuxuu yihi marka maa shabica a waxay tihi maa shabica aalu muxamedin kama ayna dhergin min khubsi shaciirin shaciir muufadeed yani muufo shaciir laga sameeyey yowmeyni laba maalmood oo mutataabicayni xigxigo xataa qubida ilaa nebiga laga oofsaday oo ka dhintay muttafaqun calayhi wafii riwaayatin maa shabica aalu muxamadin ma aynan dhergin mundu qadima almadiina intii uu madiinaba soo galay min dacaami alburi qamadiga cuntadiisa halaata layaalin kama dhergin saddex habeen tibaacan oo israacraacsan xataa qubida ilaa uu ka dhintay wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam